bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin <clears throat> alistigaatha qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala ida اstugiitha sma munaadan khufida bilaami maftuuxa kayaala اlmurtaضى wاftax maca اlmacطuufi in kararta ya w fi siwa dalika bاlkasri itiya wlaamu ma stugiitha caaqabat alif wa mithluhu smun duu tacajubin ulif annudba maa lilmunaa dajcal limanduubin wamaa nukira lam yundab walaa maa ubhima wayundabu lmawsuulu bladi ishtahar ka bihri zamzamin yali waa man xafar wamuntaha lmanduubi silhu bilalif matluwuhaa in kaana mithlahaa xudif kdaka tanwiin اladii bihi kamal min silaة aw gayriha nilta اlamal wالshakla xatma awlihi mujaanisa in yakun اlfatxu biwahmi laabisa wwaaqifا zidha asaktin in turid wain tasha falmada wlha laa tazid waqaa'ilu waa cabdiya waa cabda man fi nida lyadaa sukuunin abda atarkhiim tarkhiim man ixdif aakhira اlmunaada qiyaasu caafi man dacaa sucaada wjawizanhu mطlqa fi kuli ma unitha bilhawa aladii qad rukhima bxadfiha wafirhu bacdu waxdulaa tarkhiima maa min hadihi lha qad khalaa ila arubaaciya famaa fowq اlcalam duna idaafati waisnaadi mutam wmaca alaakhir ixdif aladii talaa in ziida layna saakina mukamila arbacata fasaacida wاlkhulfu fi waawin wayaain bihimaa fatxu qufi waxaan ka hadlaynaa hadeertaan waxa weeyaan waxaan ku dhex jirnaa abwaabu lmunaada munaadihii abwaabtiisa ayaan ku dhex jirnaa marka waxaa hadda uu galayaa baab la yihahda baabu listigaatha istigaatha bimacnaa gargaar weeyaan agaathahu allahu macnaha ilaahay baa u gargaaray bilmatar yaa la leeyahay istigaathada waatan soo sheegno sharci ahaan nin xayi ahoo nooloo eh, alistighaathatu bixayin fi maa yaqdiru calayhi laa ba'sa nin baa waxaa tiriyay meel baad ku dhacday waad istaagi waysay yaa yaa fulaan waxaa tiri akithni bimacnaa io gargaaroo eh, garabka i qabo maa fi ayi mushkila marka nin xayi ah wuxuu awoodi karo oo maa jarad bihi alcaada oo ilaahay subxaanahu sabab ugu dhigay dhib ma laha laakiin istikaathada hadday tahay bilamwaat aw bilxayi fi ma laa yaqdiru calayh nin xayi hadaa tiri ya fulaan ikfir lii danbi haddaa tiraahdeed wuxuu kari kara ma ah waxa weeyaan waa wa wa waa khata fi shariica haddii nin meyd aa tiraahdeed dembigeyga idhaaf ama adiga i badbaade shirk fi lcibaada marka waxaasoo dhan waxa weeyaan baab اlistigaatha caqiidada malkriya lakin baabkan hadda baab اlistigaatha bimacnaa alalfaad alati tustakhdamu lilistigaatha alfaada la adeegsanayo waay marka istigaathada waxaa laga keenay min qowlihim istigaatha fulan bfulan fulaan baa fulaan gargaar weydiistay bimacnaa waxaa weyaan ida dacaahu liyadfac can makruuhin aw an yuciinahu calى mashaqatin marka waxa weeyaan ida dacaahu liyadfac canhu makruuhan aw yuciinahu calaa mashaqa wa minhu qowl اllahi tacaala wain yastagiithuu yugaahuu bimaain kalmuhl markii dadka naarta jooga ciyaadan billaahi ay gargaar weydiistaan biyo iyo wax in la siiyo markaasaa waxaa layihi biyo oo maxaan ku ihaha macsaro la shiiday oo kale ah yaa loogu gargaar fulinaya ayib marka istigaatha kaas baa waxaa lagu yidhaahdaa luga ahaan sharcigana waa kana ida اstugiitha smun munaadan khufida bilaami maftuuxan kayaala lmurtada ida stugiitha smun ismi haddii la gargaar weydiisto isimkoo munaadan loo yeeray khufida isimkaas waa la hoos dhigaa bilaami baa lagu hoos dhigaa maftuuxan xaal uu yahay laamkaas oo kordhigan mithaalkeedana yaala lmurtadaa oo iyo wixii lamid ah weyaan marka istikaatha waxa weeyaan waa isim munaadaa isimka munaadaaha weliba ya baa looga istikaatheeyaa walaa yajuusu xadfu yaa min haadihi meelaha oo yaada in la gooya ay banaan ay ku jirtaa isimkaas oo mustagaathka ah waa makhfuud waa hoos dhigan yahay laakiin laam yaa lagu hoos dhigaya laamta oo lagu hoos dhigana waa kordhigan tahay waxaa lagu yaqiinay laamta markii min xuruufi ljari ay kamid tahay inay hoos dhigan tahay lilmaali lilrijaali lilcayni lilra'si lisariir laamta way hoos dhigan tahay wax lagu jaro xuruufuljar laamteeda waa hoos dhigan tahay laamtaana waxaa laleeyahay waxa weeyaan waa laam oo maxay idhaahdaa oo laam oo maftuuxa ah weeyaan waxaa la yidhi waxaa loo kordhiga waxaa weeye xataa laa taltabisa bilaami اljari maca laami اlistigaatha sidaas unbaa loo kordhiga xugum ahaan waa isaga mid waa mid kasta waxbay hoos dhigtaa markaasuu wuxuu ku yidhi ida stugiitha haddii la gargaar dalbo haddii laga gargaar dalbo ismun magac munaadan isimkoo munaadan idan idan istigaahada waxa weeyaan waa inuu munaada noqda ninkaad u yeerinaysa fulaanow io kaale haddaad tirahda waa munaado waay khufida bilaami baa lagu hoos dhigaa oo isimka mustaqaadka ah wuu hoos dhigan yahay dayib maftuuxan xaal uu yahay mid laamkaas kordhigan maftuuxatan a ah lagala jeeda mithaalkeeda kayaala war ninka murtada la yiraahow licaliyin aan kugu yeeraa inaad u gargaartid meel xumuu ku jiraa saasaad leedahay yaala zaydin licamrin marka laamtaas oo laa zaydin ku jirto yaa laamu alistigaatha la yihahda laamta gashay waaye isimka mustagaadka ah haddaa tiraa yaa la zaydi licamrin adigaa waxaad ugu yeeraysaa war zaydo maanta u gurmo ninka camarsaad ku badbaadi lahayd ama ama dayna loo haystaa xabsiyaa loo wadaa markaasaad le yaa la zayd licamrin war adaa leh ninkaas maanta badbaadiyo xoolaha loo haysta ka bixi waxa weeyaan istigaahatu alistigaahatu bizayd fi maa yaqdiru calayhi waxa weyaan wahwa xayun laa ba'sa ayb marka almustagaath laa maftuuxa lagu hoos dhigayaa la zaydin almustagaathu lahu waxaa lagu hoos dhigaa bilaamin majruura fiir yaa la zaydin licamrin laamta oo camr ku jirto mustagaath lahuga ah waxa weeyaan laamtiisa waa hoos dhigan tahay kaas weeyaan ayib marka waxay lamid tahay baa la laamta damiirka gasho xarfuljarka hadday isim daahir gasho laamtiisu waa hoos dhigan tahay hadday damiir ay gashana waa kordhigan tahay oo hadda laka iyo lahu haddii lilah laamteeda waa kordhigan tahay marka laamuljar takuunu maftuuxa maca damaa'ir wa majruura maca eesh wa maksuura maca alasmaai daahira marka kan waxaa layihi mulxaq bidamaa'ira laga dhiga laamteeda waa la hormariyay markuu mustaqaadka yahay waa laakiin midaa la isku waafaqsan yahay oo laamu lmustaqaathu bihi way hoos dhigan tahay ida itasalat bihi yaa lmutakalim yaa licaliyin hadee aniga waxaan isgu yeera maanta cali inan badbaadiyo fiir yaa lay ma dhehaysid liannahu usluub ahaanay sax ku ahayn markaasuu wuxuu iri wاftx mca اlmacطuufi in kararta yaa wa fii siwaa dalika bilkasri iti yaa waftax kordhig laamti waay maca almacطuufi isimka lagu cadfay isimka mustaqaadka a laamta gasha ayadana kordhig in kararta yaa yaa hadaad lasoo celcelisa wa fii siwaa daalika waxaas wixii kasoo harayne itiyaa la imaamu bilkasri itiyan la imaamu nuun tawkiid اkhafiif ayb wa fii siwaa daalika waxaas wixii kasoo harayna i'tiyan la imaaw bilkasri kasra la imaaw waxaa weyaan mustaqaadkii aan weli ku jirnaa isimkii mustaqaadka ahaay haddii lasoo celceliyo laba noqdo yani waxa weeyaan arin culusaa dhacday hal nin keligiis kuma filna laba ninaad ugu yeertay marka labada nin waa isku cadfaysaa haddaad isku cadaftid laba xaala ay mid noqonay inaad midka labaad ya la soo celcelisid oo tira yaa la zaydin wa yaa la camrin inaad tiraahdo ya la soo celcelisid iyo inaad ya la celino midka hore yaa la zayd walicamrin inaad tirahdid marka wuxuu ku leeyahay haddii aad isimka mustaqaadka isim kale ku cadaftid hadday ya lasoo laablaabato laamta labada gashayba waa kordhigay mid kastaba mustaqaad mustaqiil u noqona marka waxaa le zaydin zaydow wa camrin camarow limuxamedin aan idinkugu yeeraa inaad badbaadisaan fiiri marka la zaydin wayaa lacamrin labadii laba mustaqaat waaye xaraf cadafaa soo ayaa soo yaa dhex galay ya-dina way soo noqotay midka labaad laamti labadooda waa la kordhigaa yaa la zaydin wayaa la camrin aa leeyahy taa waa mid haddii marka ya aan la soo celinin mustaqaadkii isim kaleo mustaqaadka lagu cadfay laakiin midka labaad ya ma wato yaa ma wato laamtiis waa la hoos dhigaa markaas waxaad leedahay yaa lazaydin walicumara licaliyin aan idinkugu yeeraa maantaan aan idinkugu gargaar dalbaya fiiri markaa maadaama cumar uusan ya lasoo laablaabanin laamtiisa waa la hoos dhigayaa waana isla laam mustaqaathu bihi laamtiisa le waay markaasuu ku yihi waftax kordhig maca almactuufi midka lagu cadfay mustaqaadka laamtiisa kordhig in kararta yaa macahu yani ya adaad la soo celcelisa mathala ka qowli shaaciri yaa la qowmi wa yaa la amhaala qowmi liunaasin cutuwuhum fi isdiyaadin buu yiri yaa la qowmi qowmkaygiio waxaan idinka gargaar dalbayaa wa yaa la amthaala qowmi qowmkaygi kuwa lamid ahow liunaasinan aan idinkaga gargaar dalbayaa inaad wax ka qabataan unaastoo cutuwuhum kibirkooda fi isdiyaadin yacni dad aada u kibray yaan waxaan idin leeyahay inaad wax ka qabataan marka fiiri yaa la qowmi wayaa la amthaala uu yihi laadi labadoodii ya-as lasoo laablaabatay wa axaduhumaa macduuf cala alaakhari fafutixa laamu kulin minhumaa yaa la qowmi yaa la amthaala qowmi saasaa laleeyahy wa fii siwaa daalika waxaa wixii ka soo haray haddii midka labaad aysan lasoo laablaabanyaa igtiyan la imaw bilkasri la imaw oo waxaad leedahay markaas yaa zaydin walicumar licaliyin wa ka qowli shaaciri yubkiika naa'in baciidu daari mukhtaribun yaa lalkahuuli walishubaani lilcajabi yabkiika waxaa kuu oynaya naa'in naa'iyun waa isim manquus ah naa-igoo baciidu daari daartiisa uu fog yahay mukhtaribun hariib ah nin la yaqaano macruuf aha tahay niman ku aqoonno daartiisa xataa ay kaa fog tahay markuu ku maqla dhimashada wuu kuu oynaya yaa lalkahuuli dadka garmadowga ahow walishubbaani dadka shaababka ahow lilcajabi yaan idinkugu yeera fiiri marka yaa lalkahuuli midka hore waa mustaqaadkii laamtiisana maftuux waa ku jirto midkii labaad walishubaani buu yiri ma dhihin wayaa lashubaani ma dhihin maadaama uusan yaa lasoo celin laamteeda waa la hoos dhigay walishubaani lilcajabi sidaasaa laleeyahay ayib wuxuu iri walaamu mastugiitha caaqabat alif wa mithluhu smun duu tacajubin ulif wuxuu iri walaamu maa isim laamkiisa ustugiitha la gargaar laga dalbay caaqabat alifan alif bay badashaa ama caaqabatha alifun alif baa badel ka noqoto wa mithluhu asagana waxaa lamida ismunaa lamid e, isimkoo duu tacajubin tacajub u saaxib ee tacajubka ulifa la ogaaday wuxuu ku leeyahay laamtii hadda aan kuu soo tilmaamay oo isimka mustakaathu bihiga galaysay laamtii maftuuxa ahayd marka qaarkeed inta la gooyo yaa isimka aakhirkiisa alif laamtaas bedelka a ah la keenaya meeshii yaala zaydin ay ka aheyd laamti goy laamtii aada goysana aakhirkii alifka keen yaa zaydaa zaydow waxaan kugu yeera waay marka alif oo aakhir ismi ah takuunu ciwada can laami lmustagaathi bihi alatii kaanat maftuuxa intaas weya waxa lagu sheegay markaasuu walaamu maa isim laamkiisa ustugiitha laga gargaar dalbe laamtii ku juri jirtay caaqabat alifan ama caaqabatha alifun alif baa badasho oo laamtii alla goyna alif baa loo badalayaa saas waa wa mithluhu smun isimaa lamid e eh, isimkooduu tacajuban layaab saaxibu ulif waa iska tamaamulid ulifidaas waxa weeyaan midkii haddeertaan aan lahayn yaa zaydaa licamrin waxaa banaanaan doonta ha in lasii geliyo yaa zaydah la yidhaahdo yaa zaydaa licamrin zaydo waxaan gargaarkaaga dalba licamrin ina tiraahd ayib waxaa lagu leeyahay eh, isimka lala yaabana waa lamid tacajubka isimka mutacajibka ah asigana laan baa la geliyaa yaa ladaahiya yaa lalmaai yaa laf aada leedahay laan baa la gelinaya ayib isimkii mutacajabka ahaa inaad laamti ka goysid yaa lalcajab yaa la daahiya waa isim lala yaabo oo tacajub waay laamti inaad ka goysid yaad alif ugu bedeli kartaa oo waad leedahay yaa cajaba lizaydin zayd la yaab leh hadda maanta haloo gargaara ma ah tacajub waay marka yaa lalcajab yaa lacajab lizaydin ama yaa lalcajab min amri zaydin ay ahaan lahayd laamtii lalcajab ku jirta inta la gooyey yaa waxaa la yidhi yaa cajaban lizaydin yaa cajaba lizaydin alifti yaa lagu bedelay sidaas waay carabtu waxaa laga maqlay yaa lalmaa yaa ladawaahi yaa carabta tirahda biyaha markii aad badnaashadooda la yaabtid ya lalmaa aad biyahan yaa badana maanta yaa ladaahi marka markii ay dhibaato badan ay dhacdo sidaasaa laleeyahay ayib waxaa kamid ah layidhi oo qowl shaacir yaa yaziida liaamili nayli cizin waginan bacda faaqatin wa hawaanin macnaha yaa yaziida liaamili liaamili nayli cizin aan kugu yeera ninkiyaa nin oo cizi inuu gaaro rajaynayo yaan kugu yeerayaa iyo waginan tanaadnimo bacda faaqatin wa hawaanin ama cajab waay ama waa cajab tacajub waay calaa kuli xaal waxaa loo jeedaa laamu laamu lmustagaathi bihi ama laamu alatii tadkhulu cala alismi almutacajabi minhu marka qaarkeed laamti in la gooyo iyo alif lagu bedelanaya waxaa la yihi marka qaarkeed wa in kaanat qaliila waxaaba la arkaa in labadoodiiba la gooyo oo laamtina la gooyo alifna aan laga bedel keenin لdaruuraةi الshicri ka qowli الshaaciri alaa yaa qowmi lilcajabi اlcajiibi walilghafalaati tacridu liabiibi lilariibi dheh alaa yaa qowmi qowmkaygiyow waxaan idinkugu yeeraa lilcajabi alcajiib cajab lala yaabo iyo walilghafalaati hilmaamyaal tacridu usoo ku dirinaysa lilariibi ninka caaqilka ah ninka caaqilka oo wanaagay marka qaarkeed khafalaadka ku dhacaysa cajabnimadeedaan idinku yeeraa yaa qowmi ma dhihin yaa la qowmi ma dhihin laamta hadduu xadafayna alif ma bedelino yaa qowmaa ma dhihin marka labadiiba waa goy laakiin waa qaliil jiddan musanifka taas kama uusan hadlin tayib taas waxa weeyaan waa istiqaathadii annudba nudba waxaa loo yaqaanaa waxa weeyaan eh, calaacal weeyaan ama waxa weya waa tii hadda aan soo marnay marba aan soo dhaafnay annadbu annudbatu calaacal ama almanduubu ninka loo calaacalaya huwa almutafajacu calayhi aw ilmutafajacu minhu ninaad loo xanuunsanaya intaad aragtay nin saaxiibka ama nin aad taqaano duruuf adag jiro adag ay haysato markaasaa waxa weeyaan waa zaydaah aada leedahay markaas ko ama adigaaba si xun lagu haya waa dahraaha aad leedahay dhabarkiiaad ka xanuunsanaysaa marka waxa weeyaan maanta dhanaad ku calaacalaysaa kaasaa waxaa la yidhahdaa nudba nudbada marka axkaamteeda iyo sida loo adeegsanaa maxay tahay taas weeyaan markaasuu ku yidhi maa lilmunaada jcal limanduubin wamaa nukira lam yundab walaa maa ubhima wayundab lmawsuuru biladi ishtahar kabiri zamzamin yali waa man xafar waxaa leyihi wajcal yeel maa lilmunaada munaadihii aan soo sheegnay axkaamtiisoo dhan limanduubin mid loo calaacalaya u yeel wamaa nukira wixii la nakireeyana lam yundablooma calaacalo walaa maa ubhima wixii la ibhaamiyana sidaasoo kale waaye ayib marka waxaa la leeyahay manduubka waa taan tacriifkiisa kuu soo sheegay eh marka waxaa la yidhahdaa huwa almutafajacu calayhi aw ilmutamajicu minhu biwaawin aw biya tafajuca alfaad badanaa ayaa loo isticmaala laakiin midka hadda laga hadlayo waa midka waawu nudba wato ama yaau lmunaada baabkana waataan hore kusoo niriyo waxaa gaar u leh waawgaa gooni u leh waa waa waaw ma ah waa a gooni u leh oo waxaan ku niriyey markii aan soo joognay wa gayru waa lada labsij aan soo niri waawga a asal u leh yadaa marmar la mushaarakayso laakiin bishardi in nidaa oo khaalis ah iyo manduub inay isku darsoomin ala raba markaasu wuxuu ku yiri wajcal yee lilmunaadaa waxaad u yeeshaa wajcal dheh wajcal eh, limanduubin waxaad u yeeshaa midka manduubka maa axkaam u yeel lilmunaadaa axkaamtii munaadahan u soo sheegnay manduubka hadda aan ka hadlayna u yeel saas waay bmacnaa ida kaana almanduubu mufrada calaman aw nakira maqsuuda wahwa laa yajuuz huna fayudamu fayubnى calى اdam wa in kaana mudaafan aw mushabahan biاlmadaafi fainahu yunsabu axkaamtii kuu sheega intaa weeyaan marka waa zaydaah aada leedahay wajcal yee limanduubin waxaad u yeeshaa oon hadda ka hadlayno maa axkaam lilmunaada u sugnaatay wamaa nukira wixii la nakirayna lam yundab liannahu waxaana soo dhaaftay markii munaada aan joognay nakira waa loo naadi karaa adigoo meel joogtid nin bani aadanoodan aqooni waa u qayli kartaa nidaha laakiin calaacal waxaa lagu leeyahay geerida nin geeley io nin nin fog bay ku fiican tahay soomaalida tirahda waxaa weye ninkan nakirada ah mabuu calaacalaysa dunidan aqoonin a ah, wax ku dhaceena lagu yiri fulaan min annaasi a ah, maanta madaxa ay dhib ka gaaray maskaxdiisaa dalaacday baa lagu yiri marka waxaa weye al aslu wuxuu ku leeyay nudba ma gelayso ninka aad aada ugu murganayso waa nin adiga aad taqaanid oo calaaqa idinka dhexeeyaan markaasuu iri wamaa nukira wixii la nakireey lam yundab looma looma calaacalo walaa maa ubhima ubhima waxaa wey asmaau lishaara iyo asmaau lmawsuulaat iyo wixii lamida ayagana looma nudbeeyo oo waa haadaa waa ma la yirahdo wa wladii waa ism mawsuul si loogu nideeye maba garanay ilaa inuu yahay kuwii mushtarak ahay waa man inaad wa wayaa man jaaana ninkii noo yimid dhibka ku dhacay laakiin mawsuulaadka khaaska ah nidamaba la gelin karabo marka fiiri wuxuu ku leeyahay wama nukira lam yundab walaa maa ubima wayundabu lmawsuulu mawsuulkii waa loo calaacalaa biladii kii lagu xariiriyey ishtahara uu ku shuhroobay mithaalkeedii ka biri zamzamin waaye oo yelii la xariira waa man xafaraa waxaa laleeyahay waa man xafara bira zamzamaah waa la ogol yahay maxaa yeelay mantan waxaa lagu leeyahay waa mawsuul laakiin mawsuulka haddii uu yahay siladiisa mid lagu yaqaano mawsuul looma naadi liannahu mubham uu ka mid yahay ismu ishaaru lamid yahay ilaa fi xaala waaxida wa huwa idaa ma shtahara almawsuulu bisilatihi hadda fiiri waa man man waa mawsuula hadda haddii la dhilayo waa man waa man eh, eh, tuwufiya ibnuhu wax macno ma keeni karto laakiin waa man xafara bi'ra zamzamah waxa weeyaan bimathaabati alasmaaءi alcalam ay lamid tahay waa adigoo yiri oo kale waa waa cabdilmuطalibaah adoo yiri ay lamid tahay liannahu ceelka markuu baaba-ay ninkii qoditaankiisa sabab u ahay asiga weeyaan markaasaa waxaa la yidhi waxa weeyaan kaanahu saara mashhuura bihada اlbiri faidaa udiifa albi'ru ilى ismi اlmawsuuli curifa ana almaqsuuda bihi huwa cabdاlmuطalib falidalika jaءa annudbatu lahu sidaasay yidhaahdeen marka wayundabu اlmawsuulu midkii mawsuulka ahi waa loo nudbayaa biladii lagu xariiriyey ishtahara uu ku shuhroobay ka mithaalkiisii yaa ka biri zamzamin weeyaan oo yeli waa man xafara la xariiro oo asigaa dambe biri zamzamkaa dambe waa man xafara bi'ra zamzamaah aad leedahay liannahu bimathaabati ismi calam ay lamid tahay lishuhrati man curifa bi hada alcamal saasaa lagu leeyahay ayib markaasuu musanifku wuxuu leeyahay wa muntaha almanduubi silhu bilalif matluuhaa in kaana midlaha xudif midaanan miithaalin hadirtaan waxaan idhi maa lilmunaadi jcal limanduubin waxaan soo ina sheegnay hadeertaan haddii aad tiraahdid mufrad calam haduu yahay yaa zaydaha laleeyahay hadduu mudaaf yahayne waa amiira almu'miniina waa amiira almu'miniina waa amiira fiir amiirkii waa mudaaf waaye marka waa la nasbinayo waa amiiru lama dhahay markaasuu uri wamuntaha almanduubi silhu bilalif matlubuhaa in kaana mihlaha xudif wamuntaha almanduubi ninka loo calaacalaya meeshu ku dhammaanayo aakhirkiisa silhu bilif alif laxariiri matluwuhaa midka la raacsiine in kaana mithlahaa mid ayada lamid hadduu yahay xudifa waa la goynay waxaa lagu leeyahay axkaamta min axkaami lmunaada waxaa ka mid eh isimka oo manduubka ah yuusalu aakhiruhu bialifin aakhirkiisa hadda waxaa weeyaan yaa waa aad leedahay waa zaydaa aliftaas waay zayd buu isimka ahay calaacal baa la dili waaw baa laga hormaray alifku alif xeridi waa zaydaa dhe markaas kaas waa garana wmuntaha almanduubi sulhu bilif waa intaas waa matluuha in kaana mithlaha xudif waxa waaye haddii isimka manduubka asalkiisa alif uu ku dhammaanayo ayib asoo alif ku dhammaanayo haddii alifnudba lala xariiri laba alif isma qaban karto waa iltiqaau saakinayn waaye marka alifkii horo ou isimku ku dhammaanaya la goynaa mid kalaa loo keenaa oo nudbada ay wata muusa oo kale iyo ciisa haddii la yidhaahdo ha loo nudbeeyo hadii la yidhaahdo waxa waay muusa alifa ku dambe alif nudbadana alif ay wadataa marka waxaa lagu leeyahy muusa horta intaada nudba gelin alifteenu muusa oo u dambaysa goy markaad goysid aliftaad goysid bedelkeeda alif nudba keen waa muusaa dhe markaas waa muusaa waa ciisaa aada leedahay markaasuu ku yidhi matluwuhaa midka alifu nudba la gelinayo oo la raacsiinayo in kaana fiiha mithluhaa xudifa matluwuhaa midka la raacsiiyey alifkan oo alifu nudba a ah, midka la raacsiinaya ilen isimkii muuse alifa u dambeeya alif kalaa la raacsiiye aliftaa marka alif kalaa ka horeeya matlu u tahay matluwuhaa midka ay raacaysa in kaana mitlahaa mid ayada lamid hadduu yahay oo isimka aakhirkiisa alifaa ku dhammaaday alif nudbaa laga sii dib mariyey alifu nudba waxay raacaysaa alifkii kale marka xudifa aliftada oo isimka ku dambeysa waa la goyna waa muusa a laleeyahay marka alif in la gelinayo waxa weeyaan khilaafka ma joogo waa ka yaa zayda yaa muusa yaa cumara aada leedahay ka qowli eh, ashaaciri yarthi cumar bn cabdilcaziiz lamaa maata xumilta amra cadiima faاstabarta lahu wa qumta fiihi biamri illaahi yaa cumara ou yiri xumilta amranaa lagugu ximbaaray oo lagugu kalifa cadiiman weyn fastabarta lahu waad u sabartay wa qumta fiihi waad istaagtay biamri illaahi ilaahay amarkiisaad fulisay yaa cumaraa uu yiri yani yani yaa cumara xanuunkayga cumar iga haaya ninkan waaba dhintay looma naadi karo oo yaadan yaa nidba ma ah marka waxaa maanta yaa loo isticmaalay liannahu laa labsa lianna cumar marka saan laleeyahy waa mar u dhintay nin dhintayna looma naadiye laakiin marka waa u xanuunsana waa dhimashadiisaan ka xanuunsanaya lianna wanaagga uu ummadda u sameeyey aan wax laga sabri kara ahayn ayb wshakla xatma awlihi mujaanisa in yakun ilfatxu biwahmi laabisa intana waa xugum kale wuxuu ku yidhi wa awli laxariiri ashakla xarakada xatman si waajibe awlihi laxariiri mujaanisan mid asiga oo oo mujaanis u ah micnaha mid asiga munaasib u ah goorma waayo in yakun ilfatxu haddii kordhiga uu yahay laabisan biwahmin mid wahmi keena haddii uu yahay hadda qaacidadii aan soo sheegnay isim kasta oo manduub ah ama ha godnaado ama ha kordhignaado ama ha hoos dhignaado waa la kordhigaa hadda fiiri yaa ghulaama zaydin ay waa hoos dhig yaa ghulaama zaydaa aada leedahay hoos dhigii wax dhigaa loo bedelaa waxay ahday gulaamu zaydin zaydun ay ahayd mathalan yaa zaydaa aada leedahay ama zaydan iyadoo a ah zaydaa kulli waxaa waaye isimka loo naadinayo aakhirkiisa fatxa loo dibadhigaa alifaana gadaal laga gelina saasay ahayd marka fatxadii hadday ka laazimta ishkaal inuu yimaado fatxaa u bedeline isimka asiga wuxuu awal saarnay lee u dhaaf waxaa lagu yidhi wa awlilxariiri ashakla xarakadii xatma si waajibnime awlilxariiri mujaanisan mid asiga oo mujaanis ahoo macnaha u eg mid asiga u eg oo munaasib u ah goorma waa in yakun ilfatxu fatxidii haddii u yahay laabisan midki oo dhexgalay biwahmin miithaalkaad ku fahmaysa yacni hadda fiiri waxay ahayd waxaa tiriyey waa ghulaamaki naag wiilkeeda iyaad u calaacalaysaa kaafkina waa hoos dhigan yahay haddii kaafkaas in la kordhiga alif lagu xariiriyo oo la yidhah waa ghulaamaka haddii la yidhaahdo inuu mudakar kaafka ka yimid inuu muanath ka yimid la lakalama garanay marka maxaa la samaynaa waxaa lagu leeyahay kaafki hoos dhigiisa u dhaaf meeshii alif aad ka geli lahayd hoos dhigaas xaraka munaasib u ah xaraf munaasib a si kaaf oo la hoos dhigi maxaa munaasib o ya waa ghulaamaki aada leedahay ayib taasa hadda musanifka uu jeeda waxaa lamid ah eh, waa ghulaamahu yay ahayd waa ghulaamahu haddaa tiraa calaacal baan ka dhigaa ghulaamahu ghulaamahu haddaa tiraa calaacalaan ka dhigaa waa soo geli waa soo geli waa ghulaamahu alif raasi waa ghulaamahaa fiiri marka waa ghulaamaha inay inuu hulaamu imraa inuu yahay iyo hulaamu rajul inuu yahay adigana hulaamahu oo hulaamu rajul u ahaa asagoo ghulaamahu ah oo hulaamu rajulin ah hulaamuhu asoo ah hulaamu rajulin ah haddii la yidhaahda axkaamtii nudbada ha lagu dabaqo oo alifna gadaal ha lagala xariiriyo maa qabla alifna ha la kordhigo waa hulaamahaa ay noqonaysaa ishkaaliyad baa ka timid oo hulaamkii inay naag leedahay iyo nin leeyaha la kala garanayn sidii marka taas looga badbaado khulaamahu damada saaran u dhaaf kow damada haddana waxaad la xariirisaa xaraf mujaanis uu noqon karo dama maxaa uu munaasib ah? waaw waawdi digili marka waa ghulaamahu hadda fiiri musanifka khulaamahuuhu iyo ghulaamakiihi hadaas dambo xugumkeeda lama gaarin inuu sheego hadda ma ahayn oo hada oo ha u sagta in lagu darana waa banaantah in laga goona waa banaantah laakiin asaas waxaa u ah isimka nudbada ah si kasta aakhir xarakatihi wuxuu ahaadaba in kordhig loo bedelo alifna gadaa lagala xariiriyo isim kastoo manduub ah an yakuuna aakhiruhu aakhirahu alif alifna maada tataطalab an yakuuna maa qablaha maftuux hadday ishkaalka imaanaynin waa ghulaamaha waa zaydaa waa caliyaa waa e, ciisa aad leedahay dhib ma laha alifta gadaala lagaga gadaraya laakiin isimkii haddii in alif gadaal laga keeno lagaga daro uu ka laasimayo in ishkaal uu yimaado xarakadiisa asalka saarneedaad u dhaafay xarakadaas waxaad ka dhalinay xaraf ugu munaasiba intaasaa loo jeeda fiiri marka aan kugu celiya ghulaamuhu calaacal gili waaw ka hormari waa hulaamu miimkii godnaay haddaad kor dhigtid oo alif keentid waa ghulaamahaa ay noqonay marka fiiri ghulaamuhu ayna ka timiday waxay isu bedeshay ghulaam naag ay leedahay u ekaatay saas labsiga markuu ka yimid aa lagu leeyahy kan alif aakhirkaa ka gelinin ghulaamuhu damadeeda u dhaaf damadii marka waxaad ka dhalisaa xaraf munaasib u ah waawgi ah ghulaamuhu ha isaga daradaartu markaa ghulaamuhuhu taas waa mid kale waxaa lamid e ah, waa ghulaamaki aa tiri ghulaamaki waa adoon ay naag leedahay haddii la yidhaahdo nudbaha laga dhigo waa hulaa miimki kor dhig kaafkiina alif ku dar waa ghulaamakaa waa ghulaamakaa kaadi haddii la kor dhigo kaafki haddii la kor dhigo waxay u ekaanaysaa ghulaam nin ou leeyahay asalkeedana waxay ka timid ghulaam naag ay leedahay markaasaa lagu leeyahay ishkaalaa ka yimide kaafka hoos dhigeeda dhaaf waa ghulaama kidhe horto ko kaafkaas hoos dhigiisa wax xaraf munaasib ee ka dhali yawa waa ghulaama kii ha ku dar hadaa rabtid waa ghulaama kiihi waa banaan tahay taas waay markaasuu wuxuu ku yiri wa awli lxariiri ashakla shakladii damadii ama kasradii xatman si waajibnime owlii la xariiri mujaanis xarfan mujaanisan oo damadii maxaa mujaanis waaw ka dhali ulaamo ki kaafkaas maxaa munaasib oo hoos dhigan ya u dhali ulaamo kii waa waa goorma in yakun ilfatxu haddii kordhiga laabisan biwahmin haddii uu keenaya e, wahmi oo ishkaal ah oo haddii haddeertaan ghulaamaki iyadoo ahayd kaafka laka dhigo alif waa ghulaamaka la yidhaahdo yaltabisu gulaamu lmara bigulaami rajuli intaas kali awey ah ayib markaasuu wuxuu ku yiri musanifku wuxuu leey markaas wawaaqifan zid haa asagtin in turid wa in tasha falmaddu walhaa wuxuu ku leeyahay wazid ziyaadi haa asagtin ziyaadi waaqifan xaala midku eh, ku istaagayo wa in turid haddaad doontidne in turid dhahaa in turid haddaad doonaysa wa in tashaa haddaad doontidne falmaddu ama falmadda labada waa banaan tahay wa in tashaa haddaad doontidne falmaddu waajibun weeyaan wlhaa laa tazid hadi ha ziyaadinin yani hadda min axkaami manduub waxaa kamid eh nudbadii waxaa kamid eh in aakhirkiisa alif la geliyo waajib waay laakin bacda alalifa wuxuu leeya waxaa kuu banaan inaad haa ku dartid iyo inaad ka dhaaftid waxay ahayd waa zaydaa ay ahayd alif ay ahayd ha ku dar markaan waa zaydaah waa kuu banaanta haddaad rabtidne aliftalee ku reeb oo waa zaydaa bas lee dheh marka wuxuu ku leehay wazid ziyaadi haa asagtin hadii ku istaagitaanka ahayd ziyaadi inturid turid haddaad doonaysid waaqifan xaal aa tahay mid ku istaagay haddii waa zaydaa oo manduub ah haddaad waqafti doontidod ku neefsad rabtid ha ku daro waa zaydaa dheh wa in tashaa haddaad doontidne falmadu macnaha ama iqtasir cala almaddi hadaa doontid madku kaaftoom walaa tazid alhaaa walhaaa walaa tazid ilhaaa hadaad rabtidna madka ku kaaftoomo zaydaale dheh haddii kale ha gadaal kaga daro yaa zaydaah dheh sidaasa ayaa laleeyahay ayib waxaa laga maqlay baa la yidhi ayadoo maxaan ku iraahdaa waqafna ousan ahayn in hadi la ziyaadiyey oo ka qowli shaaciri alaa yaa camru camraahu wa camru bnu zubayrahu ou yiri fiiri camraahuda horo waxay ahayd in la yihahdo alaa ya camru camraa in la yihahday ahayd liannahu beytkii waa wada xariira wasli waa wa camru bnu zubayraahu taas waa waa la ziyaadin karaa aakhir weeyaan ayib marka calaa kuli xaal yajuusu laka an tulxiqa aakhira almanduubi bacda alifihi haaan lisakti fi xaalati اlwaqfi wa in kaanat fi xaalati اlwasli laa yajuusu ilxaaquhu bihaain abada hada khulaasaة ma fi hada اlbeyt wa qaa'ilu waa cabdiya waa cabda man fi nidal yadaa sukuunin abdaa waa qaa'ilun mid yiraahda waaye waa cabdiyaa ou dhihi doonaa oo waa cabdaa ou leeyahay man shaksi abdaa daahiriyey alyaaa yadi daahiri daa sukuunin xaal uu yahay fi nidaa fi xaala nidaa tanna waxaa loo jeedaa markii aan munaadaha haddii uu mudaaf liyaa mutakalim ou yahay luqaad badan ou lahay waxaa laga hadlaya hadeertaan luqatu man sakana liyaa ninkii oo dhihi jiray yaa cabdii ninkii lahay ninkii saas lahay waxa weeyaan laba mida u bannaan ninkii oo ya-da goynay dhib maba lahabo cabdi haduu laha yaa cabdaa uu leeyahay ninkii cabda lahayna cabdaa uu leeyahay ninkii cabdu lahayna cabdaa uu leeyahay markay xaraka tahay ishkaal joogto laakiin ninkii ya-da keeni jiray oo yaa cabdii dhihi jiray haddii uu raba inuu nudbo geliyo laba midaa u banaan inuu ya-di sideeda ku dhaafo alifu nudbo gadaal ka geliyo waa cabdiyaa inuu yidhaahdo inuu ya-di gooyo oo alifu nudba keliya booski ou keenu yaa cabdaayaya labadaasaa u banaanoo ku leeyahay fiiri markaan wuxuu ku yidhi man shaksigii abdaa muujiyo alyaaa ya-dii daa sukuunin xaalu yahay mid reeban fi nidaa'i fii xaali nidaa markii nidaaha la joogay ninkii yaa cabdii dhihi jiray qaa'ilun inta wuxuu leeyahay waa cabdiyaa yadi oo joogto ou alifnudba aakhir kaga dalaya yadina waxa weeyaan waa la xarakaynay liannahu sababta waxa weeyaan yaa cabdi yadeedi waa reeban tahay alifu nudbana waa reeban tahay laba khiyaar midka yeelo ama yadi kordhig litakhalusi min iltiqaai saakinayn oo waa cabdiyaa dheh ama yadi goy liiltiqaai saakinayn yada hore goy ee waa cabdaa dheh bas intaa kalia weyaan warkan waxaan u malaynaya inuu waadix yahay ninkii yaa ninkii awal oo waa cabdiyaa lahay ninkii yaa yaa cabdiya ninkii lahay waxba lagama goyna alifaa lagu dara ninkii maxaan ku iraahdaa alif u bedelo yaa xasrataa lahayna alifta waa la goyna liannahu waxaa waay matluuha in kaana mihlaha xudif yaa xasrataa waxaw alifkii nudbada la keena ishkaaliyadu waxay ka joogtaa ninkii yaa ulmutakalimti sugi jira iyadoo saakina ah haddii alifu nudba la keenoo saakin ah iltiqaau dhacay marka takhalusan min iltiqaai saakiniin laba khiyaar midaad leedahay inaad ya-di kor dhigtid takhalusan min iltiqaai saakin oo yaa cabdiyaa aad tiraahd iyo inaad an taxdifa alyaa wa tubqi alifa nudba wa taquul waa cabdaa intaa kelia w ayib intaa waan ka baxnay atarkhiim musanifku wuxuu iri waan akhrina abyaadan tarkhiimka tarkhiiman ixdif aakhira almunaada ka في sucaafi man dacaa sucaada tarkhiiman inta ka gelaynaa abyaada qeyban ka akhrina waxa weyaan waxaan o dhan eh, abwaab cusub ma ah waa abwaab oo min abwaabi almunaada wa axkaamihi markaasuu wuxuu ku yiri waxdif xadaf aakhira almunaada munaadaha aakhirkiisa jawaazan tarkhiima liajli tarkhiim u xadaf mithaalkii waxaa ka mid a ka yaa sucaa wayaan yaa sucaa fii man dacaa sucaada naagtid sucaada loogu yeeri jiray haddaad rabtid aakhirkeeda gooy sucaada hadday ahayd daalkii aakhir hadda sucaadaada shicirkaa loo yeelay ee gabadha sucaada la yihah sucaad sucaada anaga nidhahda ta laguma dara sucaad magaceeda saas ku tahay sida zaynab oo kale waaye marka wuxuu ku leeyahay min axkaami اlmunaada waxaa ka mid a ah shay ismuhu tarkhiim tarkhiim luqa ahaan waxaa lagu yihahda atashiil wa talyiin wixii oo la fududeeyo ama la jilciyo yuqaalu waxaa la yihahda lahu sawt rakhiim sawt jilaacsan ou leeyahay kaasaa la yihahda wa minhu shaaciri lahaa basharu mithlu اlxariiri wamantiqu rakhiimu اlxawaashi laa huraau walaa nazaru wuxuu leeyahay maxaan ku iraahdaa naaguu ammaanaya markaasuu iri lahaa basharun jismi bay leedahay jir bay leedahay mithlu lxariiri jirkeeda haddii saas loo taabto sida xariirta u jilaacsan yahay wa mantiqu dhawaaqna way leedahay buu leeyahy kaasoo rakhiimulxawaashi atraafta uu ka jarjaran yahay hadalka waxa weeyaan gabadha waxau markay xishoonaysa hadalkeeda ma dhammaystirta qeyb yaray ka sheegaysaa waa xishoonay kulaa raqiimu lxawaashi laa huraaun ma ah cod waaweyn walaa najrun mid daciif oo la maqli wayna ma ah ulajeedada waxa weyaan hadeerta aan kaleenaha shaacirka wuxuu rabaa ula jeedee rakhiimu lxawaashi yacni atraaftiisa waa hadalka markii kasii baxayba hoosu usii jiracsana hadalka haday bilaawdaba waa daciif saasuu kuleeyahy luqa ahaan la yihahda istilaaxna waxa weeyaan xadfu bacdi alkalimati calى wajhin makhsuus yani kelimadii oo kelimado qaar kamid eh wax laga xadfaa la yihahda ayib tarkhiimka saddex u qeybsamaa tarkhiimkan hadda la sheego munaadaha ah iyo tarkhiim oo la yihah tarkhiimu daruura dhib kelimo oo caadi ah ayaa wax laga jaraya liajli awsaan الshicri mid kale tarkhiim waxaa jira tarkhiimu taskhiir la yidhaahdo intoo dhan way wada imaanayaan markaasuu wuxuu ku yiri waxdif gooy tarkhiima liajli tarkhiim tarkhiim ajligiisa waxaad u goysaa tarkhiim macnaha waxa weeyaan yani qofkii nooca maa waxa weeyaan tacaatuf iyo raxma oo kale waa tarkhiimka saas wa aakhir almunaadaa u gooy kayaa sucaa weeyaan fii man dacaa sucaada ninkii sucaada qofkii loogu yeeri jiray haddii tarkhiim la geliya yaa sucaa alaleeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam caaisha markuu u yeelayaa caaish uu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam caaishatu tadeedaas yaa la goynayaa tarkhiim qofkii macnaha waxaa nooc min alxubi nooc min alihtimaam nooc min ataraxum ayay tusinaysaa tarkhiimka saas waay ayib markaasuu ku yiri marka tarkhiimkaasaa la yidhaahdaaye axkaamta kale waa noo imaan doontaaye wjawizanhu muطlaqa fi kuli ma unitha bilha waladii qad rukhima bxadfiha wafru bacdu waxdula tarkhima ma min hadihi lha qad khalaa ila rubaaciya fama fowq lcalam duuna idaafati wa isnaadin mutim wuxuu ku yihi musanifka wjawizanhu baney jawizan baney nuun towkiid waay hu tarkhiimkii banay muطlaqan mnaa qeyd la-aan fii kuli maa isim dhammaantiis ku banay unitha bilhaai isim kasta oo ha lagu taaniihiy hada waxaa loo jeedaa taa u taaniih faatimatu hadaa tiraahdo ta'daas haa u taaniitha la yihahdaa taa u taaniihna waa la yihahda hana waa la yihahdaa ayib waladii kii qad rukhima la tarkhiimiyey oo wax laga goy bixadfihaa wafirhu dhammaystir oo bacdu gadaal marka u horey wuxuu ku leeyahy kulu muanahin bitaai taaniith yajuusu tarkiimu fiih hada xugum waay xugumka labaad waladii rukhima bixadfi taai taaniith laa yajuusu an yuxdafa minhu shayun akhar wafiru bacd yani tawfiri ee nabadgeli waay an kugu celiya marka intaas wajawisan banay tarkhiimkii muطlaqan shuruud la-aan fii kulli maa isim dhammaantiisa unitha bilhaai taa u taaniith lagu taaniithiyey isim kastoo taa u taaniith ku jirto calam ha noqdo muanath calamka ha lahaado nakira ha ahaado saddex xaraf ha ka badnaado ha ka yaraado kulli waxaa kuu bannaan in taa u taaniithkii in laga gooyaa bannaan oo marka waa maxay faatimatu ay aheed yaa faatima aad leedahay yaa faatima yaa faatimuun waa imaan doontaa laba luqa waaye laakiin tadi unbaa laga goynaa faatima hadda maxay tahay iyadoo calam a ah waay iyadoo nakire eh jaariya jaariya fatan oo kale lamid tahay yaa jaariyu yaa jaariya aad leedahay asoo saddex xaraf ahaado am yuusan ahaanin waa lamid shaat oo kale carabti waxaa laga maqlay yaa shaau juni nagaaw shaatun ay ahayd nakira ah saddex xaraf keligeed ah tadiyaa laga sii goray yaa la yiri waa banaan tahay calaa kuli xaal wajawiizanhu muطlaqa fi kuli ma unatha bitaai taaniih ayib waladii qad rukhima bixadfiha isimkii wax laga xadfo oo la tarkhiimiye bixadfi taai taaniih wafirhu tawfiiri bacdu gadaal wax kale ha ka goynin tadale ugu ekayso wax kale ha dhaafinin intaas waay ayib marka waxaa kamid a carabti wixii laga maqlay qowl shaaciri yaa naaqu siiri canaqan fasiixa ilaa sulaymaana fatastariixa fiiri yaa naaqu uu yiri yaa naaqatu yaa naaqatii ee asalkeeday ahayd tadi wuu gooy naaqadi fiiri waana isim nakira markaasuu iri yaa naaqu naaqadaydiyay siiri soco canaqan socodka oo dhexdhexaadka ah fasiixan ilaa sulaymaana u soco fatastariixa aad raaxiisatid yani socod fiican soco socodka canaq la yihaahdo sulaymaan u soco sidii dharka lagaaga macnaha rarka lagaaga rido waay waxaa kamid eh qowl shaacir اlaakhar jaari laa tastankiri cudayri sayrii wa ishfaaqii calaa baciiri markaasu jaari jaariyatu oo ka wada gabar yahayey laa tastankiri cudayri cudurkayga aniga socodka sidan u soconayo yani hala yaabin yiri sayri hala yaabin socodkayga io wa ishfaaqi aniga uturkayga calaa baciiri haddaan si tartiib u socdo waxa igu ximbaaray inaan macnaha ritigayga u naxayee hala yaabin oo ku yiri marka taas waxay tahay waxa weeyaan yaa jaari ou yiri yaa jaariyatu bay asalkeeda ahayd intaas waxaan ka baxnay kulu ismin muanathin bitaa'i taaniih sawaan kaana limudakarin ka طalxatu yaa طalxu alaleetadi waa lagoyna goyna aw limuanathin calaman yaa faatimatu faatimu alaleeyahay ama nakira yaa jaariya ama ha noqdo eh, saddex xaraf ama keyrkeeda waa kaas waa laga baxay xugum kalou gala waxdulan reeb uu ku yiri markaan tarkhiima maa isim in wax laga gooyo reeb qad khalaaka khaali noqday min haadihi alhaa'i ta'dan taa u taaniith isimkaay ku jirin in la tarkhiimiya reeb ila rubaaciya mooye ayadana ah, xugum kalaa lagu keena soo ma ma arkaysa waxdulan reeb oo reeb tarkhiima maa isim in wax laga gooyo reeb qad khalaaka khaali noqday min haadihi alhaa'i ha daantan aho taa u taaniidka laga jeedo marbuuta ah taa u taaniitd marbuuta a ha lagala jeeda in la wax laga gooyo reeb ila rubaaciya inuu yahay maahine rubaaciga iyo famaa fowqu rubaaci wax ka badan isimka hadduu afar yahay hadday taa u taaniid ku jirin waxaa la shardiyaa inuu afar xaraf horta uu gaaray kow iyo wax ka badan alcalam ila alcalama calam inuu yahay haddana wa waa shardiga labaad duuna idaafatin haddana inuusan idaafo gelin oo cabdushamsi iyo cabdullaahi aan la tarkhiiminayn iyo wa isnaadin isnaadkoo mutimin dhammaystiraayo shuruudaas uu xeray isimka taa-utaniid hadduusan ku jirin inuu rubaaci iyo wax ka badan yahay kow inuu calam yahay labo inuu haddana tarkiibkiisa tarkiiba idaafa ousan ahayn iyo isnaad tarkiib idaafa macnaheeda waxa weeyaan haddii la yidhaahdo cabdullaahi tarkhiim lama geli karo oo hadhowti maxay noqonay yaa cabdu keligeed oo allaahida la goynaya lama ogolo tarkiib isnaadna waxa weeyaan shaaba qarnaaha ninaaba loo bixiy magaca oo carabta ay laheeday ka mid ahay marka yaa shaabu lama dhahayo qarnaaha lama goynayo tarkiib oo isnaadi awa yani ninaa ficli faacil loo bixiy ama mubtadi khabar tarkiibka isnaadi lagu sheega taas waa markaasuu wuxuu ku leeyahay waxdulan reeb tarkhiima maa isim tarkhiimkiisa qad khalaa ka qaali noqdo min hadihi laa ila rubaaciya ila an yakuuna rubaaciyan io famaa fowqu wax ka badan ayib alcalama ila alcalama inuu calam yahay mooye rubaaci oo calam ah duuna idaafa haddana idaafayna inuusan ahayn iyo wa isnaadin mutim macnaha tarkiib isnaadi inuusan ahayn intaas hadduu dhammaystirmo yaa la xadfi karaa maala hadda fiiri cuthmaan oo kale jacfar oo kale fiiri jacfar meeqa waa jiim iyo cayn iyo fa iyo ra afar xaraf waay calamna waa yahay oo jacfar ninaan loo bixiyaa calamna waa yahay idaafana ma isnaadna maaha marka yaa jacfu yaa jacfar laba luqa noogu imaan doonta yaa jacfu cuthmaan shan xaraf waay ayadana waa banaan tahay in wax laga xadfo w laakiin cithmaan waxa waya cuthmu a la dhihi doonaa alifta waxaa la raacsii doonaa nuuntaasaa la raacsii doonaa waasa noo imaan doonta almuhim waxa weeyaan ismaaciil jacfar wixii lamida ibraahim waxa weeyaan eh, hadday cajamigaas usan uusan dhibaynin isimka rubaaciga ah oona calamka ah idaafana ay gelin yajuusu takhriimuhu sidaas waay tarkiimka oo masjiga waa noo imaan doonaa ayb duuna idaafatin marka laleeyahay waxaa weeyaan waxaa weeyaan cabdullaahi iyo cabdishamsi iyo wixii lamid laakiin waxaa meeshaa ka baxay tarkiibkii masjiga ah asaa keeni doona musanifka markaasuu yiri wmaca alaakhir ixdif aladii talaa in ziida liilan saakina mukamila arbacata fasaacida wاlkhulfu fi waawin wayaain bihimaa fatxun qufi waxdif xadaf maca alaakhiri midka dambe waxaad la xadaftaa aladii talaa midka raacay la xadaf in ziida haddii la siyaadiyo laynan xaal uu yahay mid oo xarfuliin ah saakinan reeban mukamilan haddana isimka dhammaystiraya mukamilan dhammaystiraya arbacatan afar iyo fasaacidan wax ka badan waalkhulfu khilaafkiine fii waawin wayaain qufiya waa la raacsiiye fii waawin wayaain bihimaa fatxun waaw iyo fatxisan ayaa khilaaf ku jira marka inta waxaa laga hadlayaa tarkhiimka yaa qeybyaal u kala baxa ima an yakuuna tarkhiiman bixarfin wixiin hadda ka soo hadlaynay waa kow oo sidii sucaado oo kale halkii daal unbaa la la sucaa baa la yiri yaa maaliku yaa maali alayidhi kaafkiyaa la goy waa la gartay wa imaa xarfaani inuu yahay waa midka labaad xarfaani goormuu noqonaa xarafkii dambo xarafka ka horeeyo yaa xarfuliin noqday xarfuliin waxaa la yidhaahdaa fatxa oy alif ka horeyso iyo waaw oo damo ka horeyso iyo ya ay kasra ka horeyso xarfuliina la yidhaahdaa xarafkii ugu dambeey yaa waxaa ka hormaray xarfu liin ah ka hormaray oo alif oo maa qablahu fatxa ou waaw maa qablahu dama ou ya maa qablahu maxaan ku irahda kasra marka waxaa laleeyahay waxaa la samaynaa xarafka dambe haddii laga gooyo xarafka liinka liinkaana waa la raacsiinaa fiiri hadda mithaal ahaan mansuur oo kale haddii tarkiim la geli taga radiga ugu dambaysa waa la goynaa oo waxaw tarkiima ixdif aakhir اmunaada mansuur aakhirkiisa rada waay radi marka la gooyo xarafka ka dambeeyaan fiirinanaa soo haray waa waaw waaw oo macnaha dambe ay ka horeyso asigana waa lagu dara marka maxay noqonaysaa mansuur haddii la tarkiima yaa mansu you noqonaya waxaa la gooyey radi litarkiim waawdina lanahu xarfuliin waaye asna waa la raacsiiye markaasuu ku yihi waxdif xadaf maca alaakhiri waxaad la xadaftaa isimka xarafka dambe waad xadfay xarafka dambe markaad xadfay waxaad la xadaftaa alladii tala midku raacay oo ka horeeyey waa goormaa laakiin inziida laynan aw laynan haddii xarfuliin inziida haddii la ziyaada laynan xaaluu yahay xarfuliin saakinan reeban mukamilan dhammaystirayo arbacatan afar xaraf asiga ku ah iyo fasaacidan waxaa lagu leeyahay marka xarafka aakhirkiisaga la gooyo xarfuliinkana waa la raacsiina laakiin waxaa shardi ah inuu xarafka afaraad yahay arbacatan iyo ama iyo wax ka badan xarafka shanaad inuu noqdo laakiin xaraf saddexaad hadduu noqdo lama goyn karo lianno isimka haddii eh, midka dambe laga gooyo kii saddexaadna la gooyo laba xaraf laba xarafna isim ma noqoto lama goyn karo markaas markaasuu wuxuu ku leeyahay mukamilan xaal u mid dhamaystiraya arbacatan xarafka oo liinka a ah, afaraad inuu yaha la rabaa saddexaad uusan ahayn iyo fasaacidan shanaad lixaad inuu noqdo waalkhulfu khilaafkiine qufiya waa la raacsiiyo waa la helay fii waawin wayaain bihimaa labadoodaba fatxun ou saaran yahay ayib hadda waxaa lagu leeyahay tii hore waan fahamnay haddii inziida leynan haddii la yidhi mukhtaar alifteeda oo kale hadda haddaad fiirisid miim iyo kha iyo ta asiga afaraad waayahay laakiin alifta mukhtaar alif zaa'id e ma aha inuu ziyaada yaha la raba liannahu aliftaas waxaad og tahay waa caynu lficli waa mukhtaar haddii lilaha muftaal waayo oo waxa weeyaan khaadana waa asal aliftana waa casal raadana waa asal laakiin miimta iyo taada ziyaado waaye ayib ama gayri liinin haddii uu noqdo xarafkii hadda kimatrin oo kale fiiri taada waxa weeyaan waa xaraf oo raabic ah laakiin xarfuliin mah lama goyn karo kimatrin hadii layal waxaa lamid eh, haduu khayru saakin ahayn haddii uu waawdi ama yaadi ay kordhigan yihiin lama xadfaayo ee eh, xabadka dambe unbaa la xadfa ayaga waa la baaqiyela waxaa laysku khilaafay markaan hadday ayaga kordhigan yihiin wاlkhulfu khilaafkii qufiya fii waawin wayaain bihimaa fatxun waaw iyo fa waaw iyo ya oo kordhigan waxaa la samaynaya ilan alif maba imaan kartabo ayib mithaalkii waxaa ka mid a eh mathalan fircawn oo kale fircawn waa waaw oo raabic ah nuuntii haddii la gooyo waaw dasma la raacsiina mase maya waxaa lee waawdan hadday maanta damo ka hormari laheed xarfuliin u ahaan lahay hadda xarfuliin ma aha fatxaa ka horayso gurneyqa oo kale yadaas qaafka haddii la gooy ma la raacsiina idane mase waa la baaqiyela khilaafkana waxaa keenay yadi kasra hadday ka horey laheed xarfuliin ay noqon laheed waa la goy lahay laakiin bihimaa fatxun qufi bihimaa fatxun qufi yani fatxa la raacsiiyey wاlkhulfu khilaafkii fii waawin wayaa-in yuu ahaaday kuwaasoo fatxun fatxi qufiya bihimaa ayaga la raacsiiy sidaasaa marka laqbada loo bedela fatxada ayaga ma saarnee waxay raacsan yihiin fatxa ka horeysa saas waay wاlkhulfu khilaafkii fii waawin wayaa uu ahaaday kuwaasoo fatxun fatxi kordhig qufiya bihimaa ayaga la raacsiiyey oo ayaga ma kordhigne laakiin fatxaa la kordhigay marka craabtii sidaasaa loo badala ishkaal baa markii hore gala marka waxaa laleeyahay eh, ma la goynaa oo maxaa laleeyahay yaa urna maa laleeyahay qurniiq oo yaadii qaafki maa lays raacsiinaa mase yaa gurnay a laleeyahay fircawn fircaw maa laleeyahay mase yaa firca a laleeyahay yaa laysku khilaafsan yahay marka khilaafkaas waxaa laleeyahay waxa weeyaan qola waxay leeyihin mucaamalati miskiin iyo mansuura loola dhaqmaa waa la laisraacina labadooda madhabta kale oo jumhuurta ay qabaanne waxaa laleeyahay nuunta fircawn unbaa la goynaa waawda la raacsimaa liannahu leysa min xarfi liin sidaas baa laleeyahay ayib marka waxaa ka mid e ayadoo calaa luqatihim ku timiday waxaa weeyaan iyadoo labadii la isla yaa marw yaa marwu in matiyatii ina matiyatii maxbuusatun tarju tarju eh, alxabaa'a wa warabuhaa lam yayasi yaa marwaan ay ahayd fiiri marwaan hadda isimkaas rubaaci wuu ka badan yahay kow xarafka ugu dambeeya nuunta haddii la gooyo alifaa soo harayso alifta maa qabligeedana fatxa weeyaan waa xarfuliin markaa markaasuu labadi isla jaray yaa maruu ina matiyatii daabadayda maxbuusatun tarju lxibaa buuri xabaa tarju lxabaa siin bay rajaynaysaa in wax la siiyo wa rabuhaa lameeyasi anigana weli ma quusano weli in wax lay siiyaan rabaa buuri yaa maruu taas waay ayib waxaa lamid ah layihi asmaa waa magac dumareed waay hadda fiiri hamsada u dambaa haddii la gooyo maa qabligeeda waxaa weeyaan alif oo raabica ku jirto maa qabligeedana fatxo waay marka waxaa le yaa yaa yaa yaa asmu alale yaa asmu wa min dalika qowluhu yaa asmu sabran calaa maa kaana min xadarin ina alxawaaditha multaqan wa muntadaru buuri yaa yasmu yaa asmu dheh horta yaa asmu gabadha asma la yidhaah hey sabran calaa maa kaana min xadarin adigoo inta digtoonaansha qaadatayna la ogyahay iska sabar uri ina alxawaaditha dhacdooyinka multaqun ina alxawaaditha dhacdooyinkee multaqun wa muntadarun mid lala kulmayo iyo mid la sugayo unbay tahay adiga waxaa weya in mid kugu dhacdo iyo hadday hadda kugu dhicina mid kugu dhici doonto inay noqon doonto markaasuu shaacirka wuxuu iri yaa asmu uu yihi markaa wuxuu isla gooyey hamsadii dambaysay oo tarkiim loo gooy iyo alifkii aydan raacsanay marka maca aakhirati fi ladii talaa wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin